صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب من dacaa kii u yeedha liطacaamin cunto fi lmasjidi masjidka gudihiisa ugu yeedha iyo waman axada ajaaba minhu waxa weey u jawaabay oo cuntada loogu yeedhay jawaab ka bixiyey qaala waxa ii bukhaari xadaana cabdulaahi bnu yuusuf atinisi qala ahbarana malik can isxaaq bni cabdillaah bni abi alxat alansaari samica waa maqlay anasan wa anas bnu maxay isu ahaayeen absi maahe ibn cabdilaahi bn abi ala cabdilaahi bn abi alxa iyo anas baa xagga hooyo ka walaala ah waa adeerkii agga hooyo samac waa maqlay anasan radia allahu tacaala canhu qaala isagoo yidhi wajadtu nabiya sal allahu alayh wasalam nabiga ayaan helay fi lmasjidi masjidka ayaan ka helay macahu xaal ay maciisa tahay naasun dad xilli ay dad la joogaan faqumtu waan istaagay faqaala lii wuxuu igu ihi nabigu yacnii lamuu hadal nabiga iyo saxaabadii la joogay ayuu kor istaagay faqaala lii waa igu ihi nabigu calayhi salaau wasalaam arsalaka abu alxa yanii arsalaka ma waxa ku soo diray abu alxa ku soo diray abu alxana waa ninkii umu sulaym oo anas hooyadiiiyo ninkii qabay wey qultu waxaan ku uhi ha faqaala waxa uhi liajli acaamin ma cunto darteed na loo sameeyey qultu waxaan ku uhi nacam ha faqaala waxa uhi nabigu calayhi salaau wasalaam liman macahu ciddii la joogtay ee maciise ahaaday quumuu istaaga fainalaqa waa socday wanalaqtu bayna aydiihim aniguna hortooda ayaan socday yani ilaa gurigii laga gaadhayo qisadu iyadoo faahfaahsan oo inta ka dheer bay halkeeda inoogu iman doontaa insha allahu tacaala abu alxa ayaa intuu nabiga la tukaday calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida ayuu yimi xaafadiisii yimi xaaskiisii ummu sulaym ayuu ku yidhi hal fainii ra'aytu rasuula اllahi sal اllahu alayh waslm ضaciifa acrifu fiihi اljuuc cunto ma haysaa waxaan arkay nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam oo daciifa oo ay gaaja ka muuqato dabeedna cuntadii ay haysay bay u sheegtay waxaa la soo diray anas bnu malik si uu nabiga u yeedho calayhi الsalaaةu wasalaam ugu yeedho wuxuu ugu yimi masjidka gudihiis waana maxalushaahidka halka xadiidka loo daliishanayo anas ibnu maalik markuu masjidka soo galay uu arkay jamaca badan ee nabiga la jooga calayhi salaatu wasalaam iyo guriga waxa uu kaga yime loogu talagalay nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga ayuu kor istaagay mana hadal nabiguna waa fahme calayhi salaatu wasalaam waxau hi ma abu alxa ku soo diray ha eh, ma cuntuu nabigu alayhi salaau wasalaam qowmkii oo dhan oo sideean gaadhaya maa bayna abciin waamaaniin waxa weeye toddobaatan ama sideean ayuu nabigu alayhi salaau wasalaam soo wada kaxeeyey anasoo horkacayaa gurigii la yimi dabeedna abu alxa intuu arkay ayuu idhi hada rasuulullah qad jaaa binnaas waa nebigiiyo dadkiiba wada aan cidiba ka hadhin dabeedna waxay tii maa cindana acaam yani cunto ku filan ma haynay umu sulaym ku tii wuxuu i eh, eh, ugu jawaabay abu alxa ilaah iyo rasuulkiisaa og allahu warasuuluhu aclam nabigu waa yimi calayhi salaau wasalaam dadkii la socday dibadda ayay istaageen gudaha intuu nabigu gala calayhi salaau wasalaam ayuu i cuntadaad noogu talagasheen keena cuntadii baa loo keenay khubustii ama ceeshtii baa la jajabiyey idaankiina halla keena buu waa loo keenay nabiga calayhi salaau wasalaam wuxuu ku tufay nabigu oo waa barakeeyey kadibna wuxuu i toban toban ha usoo galaan iidanu licashara dabeedna waa fuleen toban kalea la soo geliyey haddana waa fuleen xadiidku wuxuu ka mid yahay mucjizaadka nabiga calayhi salaau wasalaam cunto loogu talagalay qof iyo laba in la deeqsiiyo oo la gaadhsiiyo waa barakada nabiga calayhi salaau wasalaam uu barakeeyey wuxuu noogu iman doonaa baabu calaamaati nubuwa nebinimada calaamadaheeda inay kamid mid tahay buu imaam bukhaari halkaas ku faahfaahiyey laakiin halkan waa abwaabu masaajid masaajidada iyo axkaamteeda waxay naga khuseeya wax dhiba inaanay lahayn masjidka gudihiisa in laysku casumo maanta mayla qadaynaysaa qadadu waa xaggay waaya intaas inaana wax baasiya lahayn ayuu xadiiku inoo tilmaamaya waxaa kaloo ku suganoo xadiika ay tahay lagu waantoobo akhiru zaman baynu joognaa in la gaajoodaa ay geerida la tahay sida gaajada looga baqayo nabi maxamed calayhi salaau wasalaam oo afdal khalqi laha oo heli lahaa maa lada waaab adduunyada nicmooyinkoodao dhan in la siiyo ayaa waxa weeye saxaabadu ka dareemayaan gaajada ay ka dareemayaan welibana siday u dareemeen ay noqotay oo nabigu calayhi salaau wasalaam uu ajiibay dacwadii uu ajiibay waxaa inoo soo socda nin la yidhaahdo abu shucayb xadiidka abu mascuud alansaari uu soo warinayo bukhaariyo muslim isku waafaqayaan ayaa isaga laftiisu wuxuu leeyahy abu shucayb nin ghulaamkiisa ah oo hiliblaah qaala lighulaamin lahu qasaab isnac lii طacaama yakfi hamsatan fainii adcuu rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam hamisa hamsa waxaad ii samaysaa cunto shan qof ku filan waxaan doonayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan u yeedho oo afar waxa weeye shanaynaya nabigii buu casumay calayhi salaatu wasalaam oo uu yeedhay maxalushaahidku waxa uu yahay saxaabada ka dareemayey nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu khudbadaynayo ama uu la hadlayo ama uu dhex joogo baahida iyo gaajada nabiga oo ka dareemayan calayhi salaatu wasalaam waxayna tusaysaa adduunyadu haday karaamo yeelan lahayd iyo dharageedu nabi maxamed ba alayhi salaau wasalaam ugu badsan lahaa xadiika waxaa kaloo laga qaatay nabigu alayhi salaau wasalaam kalsooni uu ku qabo abu alxa iyo ummu sulaym kalsooni uu ku qabo ummu sulaym waa ta nabigu imanaya alayhi salaau wasalaam ee waxa yaalla uu la cunayey jiibsanaya nabigu alayhi salaau wasalaam ayuu ahaa guriga ummi sulaym aad buu qoyska ugu xidhnaa markii nabiga loo yeedha alayhi salaau wasalaam xilligaa dadku waa durufaysnaayeen waxa loo samayn karaa nabiga iyo cidda la socota waa qiyaasay iyo guryaha wax yaala inuu nabigu alayhi salaau wasalaam toddobaatan ama sideean soo kaxeeyo waa kalsooni uu ka qabaybay ahayd kalsooni uu ka qabay wa ilaa asalku waxa uu yahay haddii adiga lagu casumo inaadan muslimka masjidka o dhan soo kaxaysan waxa wey xadiidka ka qaadan mayno e, waa cidda aad og kalsooni kugu qabta ee aan ka cabanayn tolo muxuu dadka kale u soo kaxeeyey keligii baanu casunnay ciddaan sidaa odhanayn inaad u kaxaysato wax dhiba maleh ciddaad isku hubto tana waxaa u daliila xadiidkan hadda sheegayay abi shucayb casumaadu nabiga u sameeyey calayhi salaau wasalaam ee shanta qofuu cuntada ugu talagalay jidka waxaa ka soo raacay nin markii guriga la tegay ee la doonaya in la galo ayuu ninkii soo gala wuxuu hi nabigu calayhi salaau wasalaam macana fulaan yacni nin hebel la yidhaahdaa nala socda oo isagoo aan ka mid ahayn dadkii loo yeedhay fain shita an ta'dana lahu wain shita an yarjica rajac geli maayo haddaad u fasaxaysana waa nala soo gelaya hadaad celinaysana waa noqonaya waa dheeraad wey waa dadka loo yaqaano ufayliyinta loo yaqaano saxaabigaasi ma laakiin ufayli waxaa la yidhahda qofka aan la casumina maca dadka soo raaca ayaa la yidhaahda kutubna waa laga qoray dabeedna waxa uu ihi adintu lahu falyadhul waan u soo galo waa fawaaidaynu ka qaadanayno xadiikaynu ka qaadanayno laakiin maxalushaahidka haddaynu soo koobno waa masjidka gudihiisa in laysku casumo wax basiye maleh baab lqadaai wuxuu baab u yahay in la kala xukumo iyo wlicaani in lagu licaantamo fi masjidi masjidka bayna arijaali wاnisa ragga iyo dumarka dhexdooda inay licaantamaan oo mulacano ay sameeyaan yani in la masjidka gudihiisa licaankii mashruuc ahaa la jideeyey inay bannaan tahay masaladana jumhuurtu waa banneeyeen alqadaau fi lmasjid masjidka in wax lagu kala xukumo waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxbuu ku xukumay xanafiyada iyo xanaabiladu waxay leeyihin waa jaais maalikiyaduna waxayba leeyihiin iyadaaba habboon oo goob wanaagsana goob laysku kala xukumo masjidka ugu muhiimsan oo ugu wanaagsan ficilka nabiga alayhi salaau wasalaam baa la daliishanaya la daliishanaya masjidku waa meel cid waliba ay soo gaadhayso albaabadiisu ay furan yihiin waxyaabo badan bay qowlkooda ku xoojiyeen banaynta la banaynayo masjidka in laysku kala xukumo shaaficiyaduna waxay leeyihiin waa laga fiicanya alqadaau fi lmasjid waa makruuh sababtu waa maxay meeshu waa meel garnaqsi weeye buuq iyo sawaxan bay leedahay maagitaan iyo aflagaada ka dhacaysa waa dad wax isku hayaa la kala xukumaya masjidka uma haboona ama munaasibu ma aha qowlka shaaficiyadana si xoog badan welibana xiliyadan dambe akhiru zamaanka ah. dad wanaagsan oo de waxa weeye edabtii iyo ixtiraamkii masjidka ilaalinaya wax basiya ma ama qadaayaadka fudfudud laakiin wixii culus iyo dadka badan iyo qadaayaadka waaweyn buuqa iyo sawaxanka iyo maagitaanka iyo aflagaadada leh masjidka in laga ilaaliyay ku haboon tahay ama licaanku waa ninku inuu xaaskiisa zina ku tuhmo caddaynna uu u waayo wuxuu ku jidbaxayaa asalku wuxuu ahaa inuu caddayn keeno ama waxa weeye siddeetan jeedalah waxa weeye lala dhaco marka caddayn haddii uu waayo uuna adkaysan waayo waxna uu arko wuxuu xaqu leeyahay inuu licaantamo halkeedaa lagu faahfaahin doonaa insha allahu tacaala an tashhada arbaca shahaadaati billah inahu la min alkadibiin wlkhamisau ana adb allahi calayha in kana min asaadiqiin ninkana intaa in leeg loo sheegay laakiin tashanaad uu odhanayo waxa weeye ana lacnat allahi calayha iyadoo ay odhanaysaa ana lacnat allahi calayh isaguna uu odhanayo ana adab allahi calayha waan istabamary lakin xalushaahidku waxa uu yahay ninku afar jeer wuxuu ku dhaaranayaa inuu run sheegayo tashanaadna wuxuu ka dabagaynayaa lacnada alle inay dushiisa tahay hadduu been sheegayo gabadhuna afar jeer bay ku dhaaranaysaa in waxa weeye ninku uu been sheegayo tashanaadna waxay ku dhaaranaysaa hadduu run sheegayo cadho alla dusheeda inay tahay licaanka kaasaa la yidhaahdaa masjidka dhexdiisa inay ku bannaan tahay oo waa nooc qadaaga ka ah. qadaaga ayuu ka yahay la kala furdaaminayo labadii istuhmaya isqabay khulaasat lqowl jumhuurtu waa bannaan tahay bay leeyihin shaaficiyaduna waa laga fiican yihi wuxuu baab yahay idaa dakhala hadduu galo guri yusalii waa ku tukanaya xayu shaa meesha uu doono xadiikii baawaynu ka bod waaye nususaacihi baad mooddaa inaan ku kaaftoonnay qaala waxa uhi bukhaari xadaanaa yaxya waa yaxya bnu muusa albalkhi khat ayaa loo yaqaanaa hore inuu soo mar qaala waxa uhi ahbaranaa cabdurazaq ibni hamaam asancaani alyamaani qaala waxa uhi ahbarana bnu jurayj cabdilmalik ibni cabdilcaziiz ibni jurayj almaki awowgiibaa loo nisbeeyey qaal waxau hi ahbaranii ibnu shihaab can sahl bni sacd asaacidi radi allahu taala can ana rajulan nin qaala ya rasuul allah ara'ayta rajulan waxaad iga warantaa nin wajada helay maca imra'atihi xaaskiisa maceeda rajulan nin buu la helay ayaqtuluhu ma dilaya yani nin xaaskiisii u galmoonaya ayuu ku qabtay ma dilaya fatalaacana licaan bay sameeyeen fi lmasjidi masjidka gudihiis walxaal ana shaahidun anoo goobjooga oo sida inoo iman doonta waa xadii aad u dheer qisadoo dhan lagu faahfaahinayo laakiin imaam albukhaari xadiidka waa soo gaabiyey wuxuuna ku soo gaabiyey maxalu shaahidka halka loo daliishanayo halka baabkan loo daliishanayo oo ah masjid gudihii in lagu licaantamay nabiguna alayhi salaau wasalaam uu ku kala xukumay maxalu shaahidkaasubuu ka soo qaatay xadiikan in lasoo gaabiyo maxalu shaahidka laga soo qaato halka la daliishanayana muxadiiintu waa baneeyeen baabun wuxuu baab u yahay ida dahala haddii galo baytan guri gurigaasoo baytan hadduu galo yusalii waa tukanaya xayu shaaa meesha uu doono aw ama xayu umira meesha la amray inuu ku tukado ee loogu talagalay salaada walaa yatajassasu dabagal iyo baadhitaan iyo jaasuusnimana samayn maayo yacni guriga halkii lagaaga talagalay baad ku kaaftoomaysaa qolka fadhiga haddii lagu fadhiisiiyo waa inaadan qolaalka kale iyo guriga intiisa kale aadan u haqaltaagin haddii meel lagugu talagalay inaad ku tukato waa meesha noocaasa inaad ku kaaftoonta meelaha kale aadan u gudbin ama isha aadan la raacin qaal waxau hi bukhaari xadaana cabdulahi bnu maslama wa cabdulahi bnu maslama ibni alqacnabi waa nimanka imaam maalik muwaaa ka soo warinaya ragga loogu kalsoonida badan yahay qaal waxau hi xadaana ibrahim ibnu sacd ibni ibrahim ibni cabdiraxmaan ibni cawf aلzuhri can ibni shihaab can maxmuud ibni rabiic alkhasraji alanصari can citbaan ibni malik alanصari radia allahu tacala canh ana nabiya sal اllahu alayh wasalam ataahu waa ugu yimi fii manzilihi citbaan buu gurigiisa ugu yimi faqaala wuxuu hi nabigu ayna tuxibu halkeebaad jeceshahay an usaliya inaan ku tukado laka adiga ku tukado min beytika gurigaagana aan kaga tukado yacni halkeebaad doonaysaa inaan kuugu tukado adiga darta halkaan kuugu tukada waayo codsigiisa sidaa ahaa sida xadiidka soo socda uu inoo cadayn doono qaala waxa uhi faashartu lahu nabiga waxaan u tilmaamay ilaa makaanin meel uu iigu tukado wuxuu doonaya guriga dhexdiisa mawlac inuu ka samaysto uu ku tukado fakabara nabiyu sal allahu alayhi wasalam nabigu salaadii buu xidhay oo waa takbiirtay wasafafnaa khalfahu nabiga gadaashiisaanu safanay faala waa tukaday rakcatayn laba ragcadood buu nabigu tukaday alayhi salaau wasalaam xadiiku wuxuu tilmaamaya guri haddii aad timaado waa sida qisadan citbaan bnu maalik wuxuu nabiga ka codsaday inuu yimaado gurigiisa uu yimaado meelna uu kaga tukado citbaanna meesha uu ka dhigto goob uu ku tukado salaadaha uu ku tukanayo sunno ama faralkay noqotaba faafaahintu waa inoo iman doonta nabigu alayhi salaau wasalaam wuxuu ka codsaday markuu u yimi meeshii uu doonaya in loogu tukado nabiguna alayhi salaau wasalaam boos kale ma aadin booskii loo calaamadiyey ayuu nabigu alayhi salaau wasalaam ku kaaftoomay maslada waa laga qaadanaya yani guri haddaad soo gasho oo lagugu casumo ama aad u soo gasho salaad inaad ku tukato oo salaadi ay kugu qabsato maalan qofkii guriga lahaa halkuu idinku talagalay idin diyaariya waa lagu tukadaa maaha in la barxadda waasica saga baxdaan isagoo idin ogeyn oo barxadda ama daaradda lagu jamacsado waxa weeye meeshaa idinku talagalay xataa jamcu haddii idinku sheegayaana idin wada qaaday oo aad kala sugaysaan labalaba iyo saddex saddex meeshaasaad ku kaaftoomaysaa gudbina maysid halkii lagugu talagalay taasi waa masalo culimmada qaar waxay leeyihiin sida xadiika aynu ka fahmayno itbaan meesha uu calaamadinayo maqsuud bay waayo nabiga wuxuu ugu yeedha alayhi wasalaam fatuxibu an tatiya fatusallii fii bayti makaana attakiduhu musalla waxaan jeclaa inaad ii timaado gurigaygana aad boos kaga tukato aan musalle ka dhigto meelaan ku tukado marka nabigu alayhi salaau wasalaam meeshii loogu talagalay inuu ku gaabsado waaba maqsuudo waa wixii loogu yeedhay wey waa wixii loogu yeedhay marka iyadu xaalkeedu waa sidaas laakiin haddii waxa weeye qofku uu kuugu yeedho meel uu kuugu yeedho maalan qol ku soo gelaya qolkii fadhigoo aad u weyn salaadiina waa kuu soo gashay waxaanad doonaysaa inaad tukato wuxuu idhi halkiinaaba ku tukada qolkuna waa wenya oo waa waasic qolkaa uu kuu fasaxay meeshaa doonta inaad kaga tukato waxa wey waa mid lagu ogolyahay laakiin waxaan la ogolayn inaad guriga intiisa kale aad u baxdo oo qolkii aad ka baxdo tan noocaasa waxa weeye aan haboonayn maxalushaahidku waxa uu yahay guri haddaad soo booqato waxaad ku kaaftoomaysaa wixii lagugu yeedhay gudbi mays baabun wuxuu baab u yahay ama baabu lmasaajidi wuxuu baab u yahay masaajid oo filbuyuuti guryaha dhexdeeda ku yaala guriga dhexdiisa masjid in laga samaysto yani meel lagu tukado masjid mar waxaa la yidhaahdaa masjidkan haddaynu dhex joogno ee gaarka ah ee salaada iyo cibaadada loogu talagalay ee calaamadaha leh waa masjid khaasa wey waxaa kaloo masjid la yidhaahdaa mawdicu salaa mawdicu sujuud meesha lagu sujuudo ilaahay dartii ee lagu tukadana masjid baa la yidhaahdaa wajucilat liya alardu kulluha masjidan ay makaanu sujuudin wa salaatin baa looga jeedaa marka almasaajid meelo lagu tukado oo salaada u gaara wasallaa waa tukaday albaraau bnu caazib fii masjidihi masjidkiisa ayuu ku tukaday fii daarihi daartiisa ama xaafadiisa ku yaala jamaacatan jamaaco ayay ugu tukadeen xiliga daar waxa la odhanayay inta isku faamliga ama qaraabada isxiga ayaa waxa wey meel wada degaya geedhna way samaysanayaan waxaa laga yaabaa daartaas waxa ku yaala aauuna baytan ishruuna baytan casharatu abyaat toban qoys labaatan qoys soddon qoys baa degan waxay leeyihiin hal geydh ayay leeyihiin musalle ama masjidna waa samaysanaya masjidna waa samaysanayaan sidaasaa daar la yidhaahdaa walidaalika qaar waxay ku macneeyeen fii daarihi fii xayihi xaafadiisa laakiin de xaafadahan waaweyn ee magaalada hadda loogama jeedo laakiin waa qoysas jaara oo wada degan oo isku soo jeedjeedo kala jeeda geydhna leh hal meel la wada degan ayu duuri khayr guryaha yaa ugu khayr badan markii la weydiiyey ansaar xaafadaheeda daaru bani cabdilah shahl uma daaru bani saacida nabigu uu kala sheegay waxa wey xaafadihii madiina uu kala sheegay qoysaskii qaala waxau hi bukhaari xadaana saciid bnu cufayr awowgii baa loo nisbeeyey horaynu usoo marna waa saciid ibni kaiir ibni cufayr qaala waxau hi xadaana ley ibni sacd qaala waxau hi xadaanii cuqayl waa ibni khaalid ibni caqiil can ibni shihaabin qaal ahbaranii wuxuu ii sheegay maxmuud bnu rabiic alanصaari ana citbaan bna malik wa huwa isaguna min asxaabi rasuuli اlahi sal اllahu alayh wasalam ayuu ka mid ahaa citbaan miman shahida kuwii xaadiray buu ka mid ahaa badran dagaalkii badar min alansaar ansaarta xaggeedana ka xaadiray anahu ataa rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii all ayuu u yimi faqaala waxa uhi ya rasuul allah qad ankartu waxaan diiday oo salugay basarii aragayga riwaayaadka qaar waxaa ku yimi wa kaana yaummu qawmahu wahuwa acma wuxuu ahaa mid qowmkiisa tujiya isagoo indhala yani waxaa looga jeedaa wuxuu ku dhowaaday indhala'aan buu ku dhowaaday laakiin riwaayaadka badankoodu waxay tilmaamayaan ankartu basari saaa basari aragaygibaa xumaaday oo daciifay oo aan salugay waana aniguna usalli waan tujiyaa liqawmi qowmkayga anaa tujiya qowmkiisuna bani salim bay ahaayeen anaa imaam u ah faida kaanat haddii la helo kaanadu waa taam faida kaanat ay wujidat haddii la helo alamtaar roobka haddii la helo saala waa soconaya alwaadi waadigii ama togii baa soconaya toga laftiisu ma socdo ee waxa soconaya waa biyihii weeye filwaadi biyihiibaa togiibaa soo dhacaya oo biyihiibaa soconaya alladii kaasoo baynii aniga dhexdayda ahaaday wa baynahum qowmkayga dhexdiisaoo bani saalima lama astaic ma awoodayo an aatiya inaan imaado masjidahum masjidkooda fa usalliya bihim kadibna aan tujiyo waa imaamkoodii wey wawadidtu waxaan jeclaystay yaa rasuul allah annaka adigu taatiinii inaad ii timaado fatusali aad ku tukato fii beyti gurigayga yani mawdican ama makaanan meel faatakhidhu kadibna aan yeesho ama faatakidahu aan meesha ka yeesho musalan goob aan ku tukado aan ka yeesho qaala waxa uhi faqaala lahu rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam rasuulka alle waxa uu ku yihi sa afcalu waan samaynaya in shaa allah haddii alla uu doono ma tacliiq ba mise waa tabaruk oo nabigu waa go'aansaday waana ogaa inuu samayn doono min baabi tabaruk magaca alle in laga barakaysanayo u sheegay mise in allah mashiya ku xodayo waa tacliiq labadaba waa layidhi aahirka haddaynu ku qaadno waa tacliiq saafcal waan samaynayaa in allah haddii alla uu doono oo uu karsiiyo qaala citbaan citbaan waxa uu ihi waa citbaan malik faqadaa waa igu soo kallahaya rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam iyo wa ayaa igu soo kallahay xiina irtafaca nahaar xilligii maalinkuu kor noqday xilligaasina xilligii subaxa ayay ahayd maalin sabtiya alabku wuxuu dhacay jimcihii ajiibitaankuna wuxuu dhacay oo nabigu u yimi calayhi salaau wasalaam baradii maalinkii sabti fastadana rasuul lahi sal lahu alayh wasalam rasuulkii alle fasax buu weydiistay waxau lahu waan fasaxay falam yjlis nabigu ma xiina dakhala lbayt xilligii guriga uu soo galay uma qaala waxa uu ayna tuxibu halkeebaad jeceshahay an usaliya inaan tukado min beytika gurigaaga xaggiis halkeebaan kuugu tukadaa oo aad mawlac ka dhiganaysaa qaala waxa ui faashartu lahu waxaan u tilmaamay ilaa naaxiyatin boos oo min albeyti guriga ka mida faqaama rasuul lahi sal lahu alayh wasalam waa istaagay fakabara waa takbiirtay salaadii buu xidhay faqumnaa waanu istaagnay fasafafnaa waanu safanay fasala waa tukaday rakcatayn laba ayuu tukaday uma salama kadibna waa salaamu naqsaday qaala waxa uu yidhi waxabasnaahu nabiga waxaanuu u joojinoo ku xabisnay calaa khasiiratin waxa weeye hilib suqaara oo daqiiq lagu daadiyey ayaanu waxa weeye ku xabisnay khariisa waxaa la yidhaahdaa inta hilibka suqaarkee la ayaa khariiz la yidhaahda eh, waa casiisada waxaanaynu u naqaano oo suqaar weheliyo daqiiqda shiidane la kariyey suqaarna uu weheliyo fa sanacnaaha lahu khariizadaasoo aanu u samaynay qaala waxa uu yidhi fataaba soo noqdeen fi lbeyti gurigii rijaalun rag u soo noqday oo min ahli daar xaafadda ka mida ah. oo cisbaan ibnu ay isku xaafad ahaayeen daartana waataynu hadda soo sheegayni dawuu cadadin tiraw saaxiiba fajtamacuu waa kulmeen faqaala waa yidhi qaa'ilun mid yidhaahda oo minhum yaga ka mida ayna malik bnu dukhayshin btaiir aw ibnu dukshun mukabar haddii laga dhigo malik ibnu dukshun waa magaca haddii la weynaysiiyo musaqar haddii laga dhigana waa malik ibnu dukhayshin alfaada qaarna waxaa ku yimi malik ibnu dukshum oo waxa weeye laga dhigaya miim xarafka ugu dambeeya intaba waa loo dabdiyey faqaala bacduhum barhkood waxay yidhaahdeen daka kaasi waa malik bnu dukshun munaafiqun munaafiq weeyi laa yuxib allah allah aan jeclaynaya warasuulahu rasuulkiisa faqaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam waxau la taqul ha odhan dak ama aalika sidaa ha odhanoo munaafiqa ku sheegin alaa taraahu miyaadan arkayn qad qaala inuu ku hadlay laa ilaaha ila allah kalimatu tawxiid inuu ku qowlay miyaadan arkayn ama aadan ogayn yuriidu wuxuu doonayaa bidalika arrinka wajha allah ee wejiga alla isagoo doonaya oo ugala qastinaya oo aanay nifaaqnimo iyo istusnimo ka ahayn qaala waxau hi allah warasuuluhu aclam ilaah iyo rasuulkiisaa taa iga og qaala waxa uu ihi ninkii fainaa anagu naraa waanu arkaynaa wajhahu halka uu u jihaysto ee uu aado iyo wa nasiixatahu daacadnimadiis ila lmunaafiqiina munaafiqiinta xaggeeda inay tahay yacni dadka uu la shiro ee waxa weeye uu la saaxiibo ee uu daacadda u yahay waxaanu aragnaa dadka munaafiqiinta inay tahay qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam waxa uu ihi fain allaha alle qad xarama waa ka xaaraantinimeeye cala naari naarta man axad qaala ku qawlay laa ilaaha ila allah yabtagii bidalika hadalkaa isagoo uga jeeda wajha allah ilaahay wejigiisa ilaahay dartii isagoo uga jeeda qaala bnu shihaab uma saaltu intaa dabadeed waxaan weydiiyey alxusayn bna muxamed alansaari wa huwa axadu bani saalim waana nin bani saalim ka tirsan ayuu ahaa wa huwa isaguna min saraatihim madaxdooda ayuu ka mid ahaa can xadiii maxmuud ibni rabiic ayaan weydiiyey fasadaqahu bialik taa waa ku rumeeyey oo kuma beenin xadiikan dheer maxalu shaahidka horeynu u sheegnay inay bannaan tahay guriga dhexdiisa in laga samaysto musalle ama mawdic qofku uu ku tukado yani gurigaaga aad degan inaad sijaayada meel dhigata cayiman oo isaga kaa taalo raxli iyo musxaf haddaad dhinac dhigatana oo aad ka dhigato goob salaadeed waxa wey waa wax wanaagsan wey masaladaas inoo tilmaamaya waxaa kaloo xadiidkaaynu ka qaadanaynaa saxaabadu nabiga calayhi salaau wasalaam sida ay u weynaysiinayeen oo cisbaan ibnu maalik wuxuu doonaya meeshii nabigu ugu tukada calayhi wasalaam inuu ka barakaysto taasina saynu hore u tilmaannay nebiga ayay gaar u tahay qof aad wanaag ku tuhmayso inta aad soo kaxayso halkan ii barakee si aan ugu tukado waxa iskale nebiga calayhi salaatu wasalaam dabadii cidna taa xaq uma laha albarakatu bidaati nabiyi sal allahu alayhi wasalam qofka daatadiisa in laga barakaysto nebiga calayhi salaatu wasalaam bay gaar ku ahayd nawowiya culimo kale ha yidhaahdaan saalixiinta waa la oo nabiga calayhi salaau wasalaam xukumkiisa la siinaya waxaanu leenahay faribaa udhaxeeya afdalu khalq illaah dadka ka dambeeya fari weyn baa udhaxeeya si kasta haduu wanaagsan yahay masaaisha laga qaadanaya waxaa ka mida masjidka hadda waaba la sameeya oo sacuudiga hadda waxa dhacda walow ina dhaamaan ina jeeb dhaamaan ninku qol inuu u qurxinaya sida masjidka kale mixraab buu u samaynayaa fiican ee masaajidada ayaa la dhigayaa masaaxibtii iyo miisaskii masaaxibta la saarayay baa yaala markuu dad casumo ayuu odhanaya masjidkiina waan idin haya halkaasaa lagu tukanaya waa qaab masjid bay u samaysan tahay ama de isaga iyo xaaska iyo ciyaalka ku jamacsanaya ah, salaatuleylka iyo wixii lamida waxay taasi ku fiican tahay eh, waxay noo iman doontaa rawaatibta iyo sunnayaasha inay u fiican tahay guriga in lagu tukado marka waxyaabaha ku sahlaya waxaa ka mida ah inaad meel diyaarsato sijaayadu iska sii taallo oo markaad soo gashaba aad moodayso inaadan masjidkii ka fogaan dabeedna aad sunnihii la imanayso laakiin hadda inta badan waxaa inoo fududayn guriga marka la galo waxaaba laga yaabaa sijaayadii in la doondoono iyo meesha aad ku tukan lahayd inaan wax kuu diyaarsanayn dabeedna uu qofku masjidka iskaga sii tukanayo salaadana dee waynoo soo socotaa halkanna waynu ku qaadan doonaa in waxa weeye guryaha aan la dayicin oo salaada wax ka mida lala aado waa laynagu goobaabiyey tana ka qayb qaadanaysa almasaajidu fi lbuyuut meelo lagu tukado guryaha dhexdiisa laga sameeyo baabu tayamuni wuxuu baab yahay midigaysi fii dukhuuli masjidi masjidka gelitaankiisa lagu midigaysanayo iyo waayrihi masjidka waxaan ahayn meelaha kale ee wanaagsan suuligoo kale waa lagu bidxaysanaya laakiin goobihii wanaagsanaa in waxa wey midigta la horaysiinay wa kaana ibnu cumar ibnu wuxuu ahaa yabdau mid ku bilaaba birijlihi lyumna lugtiisa midig faida kharaja hadduu soo masjidka ka soo baxo badaa waa ku bilaabay birijlihi lyusra lugtiisa bidix buu ku bilaabay waa qaacidu wuxuu leeyahay ibnu cumar min asunati sunnada waxaa ka ah, an tabdaa birijlika lyumna ida dakhalta almasjid walyusra ida kharajta sunada waxaa ka mida laynoo jideeyey qawluhu min asunatina waxay ka dhigan tahay inuu ku hadla alayhi salaau wasalaam sunada loo jeeda waa sunada nabiga alayhi salaau wasalaam masjidka haddii la gelayo waa in midigta la horaysiiyaa haddii laga soo baxayana waa in bidixda la horaysiiyaa midigtu masjidka ay horgashaa kuna dambaysa qaal wuxuu ihi bukhaari xadaana sulaymaan bnu xarb alsdi qaal waxa ui xadaana shucba can lshca bni sulaym wuxuu caan ku yahay alshca bni abi shacana waa sulaym an abiih waa abushactha sulaym bni swad almuxaaribi alkuufi abushactha sulaym ibni swad almuxaaribi alkuufi cali bnu abi aalib bay saaxiib ahaayeen taabiciintii waaweynana waa ka mid ahaa can masruuq bn اljdac alkufi can caaishaa radi allahu tacala canha qaalat kaana nabiyu sal اllahu alayh wasalam nabigu wuxuu ahaa yuxibu mid jecel atayamuna midigaysi ma staaaca inta uu awoodo fii shanihi xaaladihiisa kullihi dhammaanteed fii uhuurihi weysadiis iyo wa tarajulihi fidhashadiis oo dhinaca midig lagu bilaabayo iyo wa tanaculihi kaba xidhashadiisa intaba nabigu waa ku midigaysanayay iyo wax kastoo baabutakriima wixii sharfitaan iyo wanaaga ama isqurxina nabigu midigta ayuu ku bilaabayay wixii nadaafada ku saabsan iyo wixii lamida suuliga in la gelayo in la istijoonayo in la duufsanayo oo qofku xaakada iyo duufka wuxuu ku qaadaya haddii aan wax kala haysan qacantiisa bidix waxaasoo dhan bidix baa loo isticmaalaya hadda maxalushaahidkeenu waa masjidku waa goob wanaagsan waa in midigta la horaysiiy w baabun wuxuu baab u yahay hal tumbashu ma soo faadhaya qubuuru mushriki ljaahiliya gaaladii jaahiliyada xabaalahooda ma soo fagaya wayutakhadu ma la yeelanaya makaanaha meesheeda meeshii laga soo fagay xabaalaha masaajida masaajid ma laga yeelanaya liqowli nabiyi sal allahu alayh wasalam waa qowlkii nabiga uu yidhi lacana allah alla naxariistiisa ka fogeeya alyahuuda yahuud ittakhaduu waa yeesheen qubuura ambiyaaihim ee xabaalaha ambiyadooda masaajida masaajid bay ka yeesheen iyo wamaa shaygii yukrahu la diidayay min asalaati salaada ahaatay ila alqabri ama fi lqabri xabaasha dhexdeeda lagu tukanayo ee fi lqubuur xabaalaha dhexdooda lagu tukanayo wa ra'a waa arkay cumar cumar bnu lkhaaab anas bna maalik ayuu arkay yusali isagoo tukanaya cinda qabrin xabaal agteeda isagoo ku tukanaya faqaala waxa ui alqabra alqabra yani ijtanib waa taxdiir ka fogow alqabra xabaasha ka fogow oo ha ku ag tukan walam yamurhu ma farin bilicaadai salaadii inuu soo celiyo waxaynu halkan imaam buhaari u baabaysanaya ma bannaan maqaabirta in lasoo nabshiyo oo dadka ku duugan dibadda loo soo saaro ma banaan mise ma banaana qaala waxa uhi bukhaari xadaana muxamed bnu lmuhana wa azami qaala waxa uhi xadaana yaxya wa ibni saciid alqaطaan can hishaam ibni curwa ibni zubayr bni اlcawaam qaala waxa uhi ahbaranii abi can caaisha radi allahu tacaala canha ana uma waa ramla bintu abi sufyaan ibni xarb wa umma salma hind binti abi umaya dakarata labadoodu waxay sheegeen labaduba waa min ummahaati lmuminiin ama saddexduba caaisha waa ummu xabiiba wa ummu salma dakarata waxay sheegeen kaniisatan kaniisad bay sheegeen ra'aynaha ay ku arkeen bilxabashati waxa weeye dhulka xabashada la sawira ay ku sugan yihiin kaniisadaas fadakarataa linabiyi sal اllahu alayh wasalam bay u sheegeen kaniisada iyo xaalkeeda faqaala nabigu waxa uhi ina ulaaika kuwaas ida kaana fiihim dhexdeedu hadduu ahaado alrajulu الsaalixu nin wanaagsan famaata uu dhinto bana waa dhisayaan calaa qabrihi xabaashiisa waxay ka dhisayaan masjidan masjid wasawaruu way ku sawirayaan fiihi masjidka gudihiis tilka suwar suuradaha aad arkayseen fa ulaaika kuwaasi shiraaru lkhalqi khalqiga kuwa ugu sharta badan weeyi cinda allahi ilaahay agtiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame waa yahuudda wey wuxuu tilmaamayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu xaaraantinimeeyey oo la diiday xabaalaha masjid in laga kordhiso xabaalihii meeshay ahayd ama goobteedii masjid in laga dhisaa inaanay bannaanayn lacnad baa lagu mutaysanaya waana ummadihii tegay ficiladoodiibay ka mid tahay shaygana haddii lagu tilmaamo ummadihii tegay ficiladooda inuu yahay xaaraantinimuu keenaya xadiika jundub nabigu calayhi salaau wasalaam saddexdiid muu ku kulmiyey alaa waina man kana qablakum kanuu yatakhiduuna qubuura anbiyaa'ihim wasaalixihim masaajid alaa falaa tattakhiduu lqubuura masaajid fainii anhaakum can dalik waxayna ahayd qabla an yamuuta bihamsin intaanu dhiman shan cisho ka xabaalaha masjid in laga sameeya waa xaaraan wey ma banaana laakiin itikhaadu qubuuri masaajid marka axaadiista laysu geeyo waa saddex xaalo wey xaaladii waa xabaashii masjid in laga duldhiso lagu tukanay taasi ma banaana waxaan kaloo bannaanayn tan laynoo tilmaamay Eh, ma yukrahu min asalaai fi qubuur xabaalaha dhexdooda in lagu tukado iyaduna waa itikaaduha masaajid xabaalihii masjid ama meel lagu sujuudo ama lagu tukado yaan la dhisin in laga dhigtana waa la diiday iyaduna waa xaalad labaad wey eh, ta saddexaadna waa asalaatu calayha korkeeda in lagu masjid baynu ka duldhisnay masjidkaa gudihiisaynu ku tukanayna xabaashuna dhinac bay kaga taallaa xagga hore ama agga dambe ama dhinacyada waa masjid in laga duldhiso ta labaad asalaatu fi lqubuur meeshii xabaalahayd in dhexdeeda lagu tukado laakiin meel bannaana baad ku tukanaysa bannaankaasi laakiin xabaalu ku dhex yaalla waa asalaatu fi lqubuur ta saddexaadna waa asalaatu cala lqubuur yani xabaasha dusheeda inaad ku kor tukato oo dusha uga baxdo intuba waxay soo gudagelaysaa itikaaduha masaajid asalaatu ila qubuur da haddii lagu dhex tukanayo waa ilayha waa ilayha wey cindaha wa ilayha iyo wa fiiha way xadana cabdwari bn saciid albari alcambari an abi tayaax yid bn xumayd aubaci an anas wa ibn malik radi allahu taala anhu qaal adima nabiyu sal lahu alayh waslm nabigu waa yimi almadiinata magaalada madiina ayuu yimi fanazla waa soo degay acla madinati magaalada dusheeda caaliya madin cawaali madin meesha loo yaqaano waa madiin xaggeeda koonfureed waa markuu maka ka yimi xaggii laga soo geli lahaa we alcawaali baa hadda loo yaqaana waana meesha quba yuqaalu lahum la yidhaahda banuu camri bni cawf qoladaasuu ku soo degay waa meeshii masjidu quba laga dhisay qoladii deganayd wey faaqaama nabiyu sal llahu alayh wasalam nabigu waa ku nagaaday fiihim dhexdooda bani camri bni cawf arbaca casharata leyla laba wiig afariyo habeen ayuu nabigu halkaa ku sugnaayo qolada marti uu ahaa uma arsala waa u nabigu ilaa bani najaar qolada bani najaar la yidhaahdo waa qolyihii nabiga alayhi salaau wasalaam awowyaalka u ah ee awowgii dhalay ayuu nabigu u yeedhay oo dalbaday fa jaauu waa yimaadeen mutaqalidiina iyagoo ku jeenay qaaran asuyuufa waxa weeye seefaha kaanii anduru waxaabad moodaa inaan eegayo ila nabiyi sal allahu alayhi wasalam oo calaa raaxilatihi waxa weeye hashiisa fuushan wa abubakrin xaal uu abubakar yahay ridfahu mid fangashan oo la fuushan wa malau bani najaar banu najaar madaxyaweyntoodina madaxdoodina xawlahu hareerihiisa ay joogaan xataa alqa ilaa nabigu uu ku tuuray ee raaxiladiisa bifinaai abi ayub yani uu fadhiisiiyey bifinaai abi ayub abi ayub alansaari oo bani najaar ka mida ah, waxa weeye barxadiisa iyo banaankiisa wakaana wa ahaa nabigu calayhi salaau wasalaam yuxibu mid jecel an yusalliya inuu ku tukado xayu adrakathu sala salaadu halka ay ku soo gaadho wayusalii waa ku tukanay fii maraabid اlhanam xeryaha aiga nabigu waa ku tukanay wa anahu amara nabigu waa amray bibinaai masjidi masjidka in la dhiso faarsala waa diray ilaa malain koox oo min bani najaar madaxdooda kamida ah. faqaala waxa ui ya bani najaar aminuuni waxa weeye i lacageeye bixaa'iikum gidaarkiinnan haada kana yacni lacag qaata oo gidaarka iga iibiya qaaluu waxay idhaahdeen aaminuuni yani iga iibiya wey waxay idhaahdeen laa wallah maya ilaahay baanu ku dhaaranne laa nadlubu ma dalbayna amanahu lacagtiisa ila allah xagga alla mooyaane cid kale ka dalbi mayno hor allaan u baxsanayna faqaala anas anas waxa ui fakaana fiihi waxa ku sugnaa goobtaas maa aquulu lakum waxaan idin leeyahay qubuuru lmushrikiin ayaa ku sugnaa xabaalihii mushrikiinta wa fiihi waxaa ku sugnaa kharibun meelo dunsan oo kharaabada ah ayaa ku sugnaa wa fiihi waxaa kaloo ku sugnaa dhulkaas nahlun waxa weeye geetimaradya ayaa ku sugnaa fa amara nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu wuxuu amray biqubuuri lmushrikiina gaalada xabaalahooda ayuu amray fa nubishat waa la soo fagayo waa la soo saaray uma bilkhirab kharaabadihii buu amray fa suwiyat waa la simay oo waa la dudumiyey wa binnakhli geedihii faquic waa la gooyi fasafuu way dhinacyadiisana alxijaarata dhagaxyo ayay ka yeeleen masjidka dhinacyadiisana dhagax baa laga dhigay wa jacaluu waxay gudagaleen yanquluuna inay soo rarayaan alsakra dhagaxaantii walxaal hum yartajizuna iyagoo gabyaya wnabiyu sal allahu alayh wasalam nebigu macahum macooda uu yahay wa huwa yaquulu isagoo leh allaahumma ilaahayow laa khayra khayr ma ahaanin ilaa khayru laakhira wanaaga aakhira mooyaane yani khayrka dhabta ah ee loo aayaya waa ka aakhira wey faqfir ilaahayou u dambi dhaaf lilansaari wlmuhaajara ansaar iyo muhaajiriinta ilaahayo labadaba u dambi dhaaf xadiika maxalushaahidkaynu ku kaaftoomaynaa inta kalena waa inoo soo noqon doontaa xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya nabigu calayhi salaau wasalaam masjidkiisan masjid lmadiina la yidhaahdo masjidka nabiga calayhi salaau wasalaam oo masaajidada kownka marka laga yimaada xaramka maka ugu fadli badan salaada lagu tukadaana kun salaadood ay ka fadli badan tahay masaajidada kale dunida ku yaala waxaanka xaramka ka ahayn markii masjidka la dhisayey oo ah awalu masjidin usisa fi lislaami bacda quba masjidka quba dabadi masjidkii ugu horeeye la asaasay ah lamasjidun usisa cala taqwa min wali yowmin axaqu an taquuma fiih waxaa inoo iman doonta masjidka nabiga alayhi salaau wasalaam in lagu macneeyo xadiiu abi saciid baa soo socda halkiisa ku iman doona masjidka nabigu markuu dhisayey goobtii masjidku waxay ahayd xabaalo dadkii jaahilinimada iyo gaalnimada ku dhintay ku aasnaayeen goobtiibaa loo baahday in masjid laga dhigo iyagoo ku aasan masjid lagama dhigin itikhaadu lqubuuri masaajid bay noqonaysa waxa la sameeyey xabaalihii meesha in laga saaro meel kalena la geeyo xabaalihii ama dadkii ku aasnaabaa lasoo saaray si ay meeshu u noqoto meel bannaan dabadeedna masjid baa laga dhisay <clears throat> waxaanu ka qaadanaynaa awalan xabaalo dad aasan yihiin in la soo saaro asal ma bannaana laakiin waxaa loo soo saaray waa xabaalo mushrikiin aan xurmo lahayn ay lahaayeen dad gaalo ah oo aan xurmo lahayn haddii booskooda loo baahdo waa soo saaraya meel gaalo lagu aaso haddii muslimku uu baahdo inay masjid ka dhigtaan in waxa weeye la kaxeeyo iyaga bannaanka loo saaro meeshiina waxa weeye la banneeyo masjid laga dhigaa waa mid bannaan weeye xadiidkana loo daliishanaya xabaaluhu hadday yihiin muslim muslimku karaamuu leey meel kale lala raadsanaya oo masjidka meel kale laga dhisaya muslim xabaalihii la fagan maayo si masjid looga dhigo iskaba dhaaf guryo iyo hanti gaara in laga samaysto baytullah baan laga dhisay hadday xabaalo muslim tahay in la soo saaro muslimka xabaashiis waa xaaraan wey wax bannaan ma marka hal tumbashu qubuuru mushriki ljaahiliya jawaabtu waa haa wey loo baahdo waa soo fagayaa meeshiina muslimku waa ka faaiidaysanaya masaladaasaa loo baabaystay waxaa kaloo laga qaadanaya meeshii masjidka laga dhisayey waxa la diidan yahay waa hadda inaanay cidi ku aasnayn oo aanay xabaalo laakiin dhulku hadduu ka soo jeeday xabaalo wax basiya inaanu ku sugnayn asalkiisa hadduu ka soo jeeday baabu alaati wuxuu baabu yahay salaad fii maraabid اlhanam xeryaha adhiga lagu tukanayo yani inay bannaan qaal wuxuu i buhaari xadaana sulaymaan bnu xarb qaal wuxuu hi xadaana shucba can abi tayaax yaziid bnu xumayd adubaci haddaynu soo mar can anas qaal wuxuu hi kaana nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu wuxuu ahaa yusalii mid ku tukada ku tukanay bacdu intaa dabadeed waxaan maqlay yaquulu isagoo leh anas baa sheegaya kaana waa aha yusalii mid ku tukada fii maraabid ilhanam xeryaha adhiga qabla an yubna almasjidu masjidka intaan la dhisin waanu iska dulmarayna waxa weeye xeryaha adhiga in lagu tukada waa bannaan tahay saluu fii maraabid اlhanam walaa tusalluu fii mabaarik اlibil ba axaadiistu tilmaamaysaa xerada adhiga waa bannaantaha in lagu tukada tageela in lagu tukadaa ma bannaana waa baabka soo socda baabu salaati wuxuu baabu yahay salaad fii mawaadici اlibili mawaadicda ama goobaha geela in lagu tukado wuxuu mawaadicu leeyahay geelu meelo badan buu leeyahay wuxuu leeyahay macaain wuxuu leeyahay mabaarik wuxuu leeyahay maaawi xerada uu leeyahay gaarka uu hoydo waa meel wey marka la waraabinayo meesha lasii fadhiisiiyo ee darka uu ku sugayo ama marka lasoo waraabiyo dabadeed meesha uu ku godlanayo ama uu fadhiisanayo meesha noocaasina waa goob geel wey teebaa la diidan yahay gudahaynu kaga hadlay insha allahu tacaala xadaana wuxuu i bukhaari waxaa noo waramay sadaqat bnu lfadl waa almarwazi qaala wuxuu hi ahbaranaa sulaymaan ibnu xayaan abu khaalid alaxmar buu caan ku yahay qaala wuxuu hi xadaanaa cubaydullah bni cumar bni xafs ibni caasim ibni cumar ibni lkhaaab cubaydullah ibni cumar alcumari ayuu caan ku yahay waa nin lagu kalsoon yahay an naafic mawla bni cumar qaala wuxuu hi ra'aytu waxaan arkay ibna cumar yusallii isagoo u tukanaya ilaa baa'irihi awrkiis wa qaala wuxuu hi ra'aytu nabiya sal allahu alayh wasalam nabiga ayaan arkay yafcaluhu isagoo samaynaya imaam bukhaari baabka ku saabsan goobaha geelama lagu tukanaya wuxuu keenay xadiikan uu keenay xadiikanina xeryaha geel iyo goobahooda in lagu tukanayo kuma cada xadiiku wuxuu ku cadyahay awrkii aad wadatay sutra inaad ka dhiganayso wayna banaan tahay nabiguna waa sameeye alayhi salaau wasalaam yani awrkaaga inta aad fadhiisiiso inaad ka dhigato sutra aad ka dhigata waa mid banaan laakiin taa macnaheedu ma aha awrkaa keliya haddii sutra laga dhiganayo geela xeryihiisa in lagu tukado ama goobihiisa in lagu tukado ama meelaha uu fadhiista in lagu dhinac tukado laga qaadan maayo waa laba kale masalo wey masalada ku saabsan eh, goobaha geela in lagu tukado waxa weeye jumhuurtu waxay yidhaahdeen waa karaahiyo salaaddu way ku ansaxaysaa laakiin waa karaahiyo waa sida loo badan yahay xanaabiladuna waxay yidhaahdeen maba ansaxaysa salaadu waayo nabigu waa diida calayhi salaau wasalaam waxaana la diiday goobta in lagu sujuudo lagu tukadaa la diiday laa tusalluu fii mabaarik libil ayuu i nabigu alayhi salaau wasalaam haddii la diiday goobtaa in lagu tukado asalku waxa uu yahay salaadaas salaad la diiday inay tahay oo aanay ansaxayn jumhuurtu laakiin waa laga fiican yahay bay karaahiya ayay ku tilmaameen waxaynu qaadanaynaa qowlka xanaabilada oo waxaynu leenahay in lagu tukadaa ma bannaana laakiin waxaynu uga jeednaa tukashada lagu tukanaya waa xaaraan wey amaa salaadu ma ansaxaysaa mise ansixi mayso jumhuurtaynu raacaynaa waa laba jihoo kala duwan wey in meeshaa lagu tukado ayaa la diiday waxa weeye salaadii qofka waa ka laakiin maca alimi baynu leenahay maadaama goob aanay aan bannaanayn la diiday lagu tukado uu ku tukaday waxaynu leenahay salaadiisu waa ansaxaysa laakiin wuxuu ku dhacay waxa weeye shay imiya ama dembiya ayuu ku dhacay culimmada qaar waxay leeyihin waxaa loo diiday waa linajaasa min baabi najaasa ayaa loo diiday oo haddii geela la diiday linajaasa loo diiday taariga xukumkeeduna muxuu noqonaya shaaficiyada iyo culimmada kale waxay leeyihin waa la laakiin marka meesha ariga laysu fasaxayo waa inay tahay meel daahira oo aadan najaase ku ogeyn hadaad ogtahay aigu inuu ku kaajay kaadi aad ku ogtahay ku tukan mays waay aiga kaadidiisu waa najaaso sida shaaficiyadu ay abaan bacd madaahib ay abaan laakiin sida aynu soo tilmaanay raajixa ah ee geela iyo aiga iyo wixii hilibkiisa la cuno waxaynu leenahay waa aahir sababta aiga loo fasaxayna waa ahaarada meeshaas ay ahaaro sababta geela loo diiday ma aha meeshaas inay najaaso oo saaladiisa iyo digadiisu iyo kaadidiisu ay najaaso ma aha ee waxaa loo diiday siduu nabigu tilmaamay alayhi salaau wasalaam inaha khuliqat min ashayaaطiin geela waxa laga abuuray hayaan baa laga abuuray yani geelu waa xaalad shayaan wey goobtiisuna waa goob shayaan wey goob shayaanna in lagu tukada ma aha waxaynu soo marnay nabigu alayhi salaau wasalaam meeshii ay kaga tagtay salaada subax muxuu sameeyey nabigu waa ka guura alayhi salaau wasalaam xadiikii cimraan ibnu xusayn wuxuu ihi irtaxilu riwaayaadka muslim waxay tilmaamayaan faina hada manzilun xadarahu shayaan faina hada manzilun asaabatkum fiihi lafla goob shayaan goob cibaadada lagaga mashquulo goobaan wanaagsanayn waxa weeye sideedaba salaad in loola qasiyo oo lagu tukado mid waxa weeye habboon ma aha xadiidkana waa u daliishanaynaa cilada geela loo diidayna waa cilada noocaasa wallahu tacala aclam sal allah waslama cala nabiyina muxamed wa aalihi wasaxbihi waslem